bic wejila imow bismi faacili hayri di alaaati faacili iyo hayridu waa isku idaafaysan yihi ismidu waa mudaaf faacil mudaaf iley faacil mudaaf hayri mudaaf iley ah, hayri mudaaf di mudaaf iley a isku idaafaysan di mudaaf ahalaaatu mudaaf iley ah, waa meeqa mudaafu ismi waa mudaaf faacil waa mudaaf hayri waa mudaaf di waa mudaaf afar mudaaf miya afartu waa isku idaafaysa hmm.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 wuxuu ku kooban yahay horta haddaad rabto isim faacil in la keento mudaaric keen marka hore mudaarici markaad keento xarful anaytuun meeshuu yiilay miim godan dhig mudaaricaas qablalaakhirka hadduu awelkaaga kasrisanaa shaqo kale uma baahni intaasaad ku wadi hadduu qablalaakhirka awel ka fadxisanaana qablalaakhirka kasro saar marka mudaaric hadde mudaaric qofkii aan fahmayno waa naga hara innagana lamaba socdaba waa kala harnay kaas mar horaan kala lumnay meesha iska fadhiya haddaad mudaaric fahmaydo kayru ulaai mudaaricis qablalaakhirkiis xalla shaqlay وkasru maa qabla aakhiri اmudaarici min dalbaabi yalzamu in maadiihi qad xudila ziyaadata taa hayaweyn xasaladna waxa weeya waa la adina waa la fadxina marka mudaaric oo kayru hulaasiya warkiisa waa soo qaadanayo taaulmasiid haddii lagu bilowdana waa la fadxinaa haddii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 hal shaqo shaqo labaadood qabaydha waxay tahay xarfuanaytaha inta qaadid miim godan ku bedel mukrimun in dalaqa waa tegey yanaliqu waa tega fa huwa munaliqun istakraja waa la baxay yastakriju waa la baxaa fa huwa mustakriju wax kaloo shaqaa qaban maydi laba shaqaad qabeen mudaaric keen xarfanaytaana miimgodan ku badi reer taalmasiid wixii ka yimidna saddex shaqaad qabeen horta mudaaric keen musamaa miim godan dhig xarfanaytaan meeshiisa qabla aakhirka kasri kuuma kasrisanayn waa kaa fadcisanayo marka waxaa leedahay tacalama yatacallamu fa huwa mutacallimun ah, marka fiiri yatacallama mudaarica waad keenta meeshii xarfanaytoo ya-du ay tiileen maalan na waxaa dhigtay miim godan qabla aaqilkii awal fadxisanaa waa ka sida waxay leedahay takaafala way salmaansiiyeen yatakaafalu fa huwa mutakaafilun waxay leedahay tadaxraja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 sidaas ku wad ah, waxaad tidhaahdaa khumaasigii sidoo kale way qabla aqirka kasrada saaran daahira muqadara lilidqaam muqadara liliclaal waxaa leedahay ee daahirkii waxay tahay yanaliqu fa huwa munaliq muqadara lilidqaam ictadad gabadhi waa ciddo tirsata tactadu waa ciddo tirsanay fahiya muctadatun iiri asluhu muctadidatun almuctalu ah.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 hulaaثiyi can iljaadati waddadii toosneeday ka leexdeen asmaadaas marka fa bacduhaa shadad min wej qaar ka hal wej ayuu shaad minha aan leenaha ma xasrinayno waxbaan ka tilmaamaynaa minha haddaad maqasho dil inta wax lagu sheego la yidhaha minhaa macnaheedu lagu xasri maayo ee waxbaa lagaa siina waxaaga kala raadso minhaa axsana rajulu ninkii waa dhowrsanaaday guur xalaalu soo maray wey axsana waa ficil maadi axsana rajulu fa huwa muxsanun ha waa mid guursaday oo guur xalaala soo maray muxsanun yarxamuka allah marka fiiri muxsan axsana waa kayru hulaafi waa rubaaci soo maaha laba shayaa laga reebay miim godanoo awalka taalla iyo qablalcaakirka silsan muxsan miimtii godneed waa haynaa laakiin qablalcaakirkiiaa fadxa saaranta soo ma jeedid qablalcaakirkii aa fadxa saaranta halkaas wejuu ka shoodoobay axsana ninkii guur xalaaluu soo maray fa huwa muxsanun waa nin guur xalaala soo maray isi mafcuulu moodaa qofkaanu qoon waxaad tidhaahdaa ashaba fii kalaamihi warkiiyuu dheereeyey Ah, ishaabka waa la ha hadalka marku aad u dheereeyo warkiiu ku dheeraaday waa iska wadaa-un ah, ashaba fii kalaamihi warkiiyuu dheereeyey maaha qof war badan waayo waxa weyaan hadduu mas'alu maalan ka hadlo mas'aladiiyuu wax weyn aad ugu dheeraaday ah, ma soo khulaasayn ashabaa la yidhaahda ha waa dheereey warkaas ashaba fii kalaamihi hadda fiiri ashaba soo afcala maaha fahuwa mushabun alayidhi mushabun labaa laga rabay istinfaacil kayruulaaiya awalka miim godoonoo taal iyo qablaakri kasrasa awalkii waa haynaa miintii godneed laakiin qablaakirka ma kasrisano waa fadxisaye mushab aa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 uma jeedin marka fiiri maxalushaydkan ka rabnaa daxwiya beydkan waidaa maa ra'ownii muusiran ma qaaluu marxaban waydaa maa ra'wnii mulfajan isim faacilka oo qabla akrika ka farxisan w kuwaas hal wej ayay ka shaadoobeen saddexdaas saddexdaa waxaan u malaynaa waxaan baa ku qaadannayba tasriifucisigi soo maaha waxaan ku daraynaa shan kaloo iyaguna hal wej aan ku daraynaa laakiin qaabka haddeer maxaa naga maqnaa qabla akhri kasradii soo maahan an kale oo miimkii maqan yaha lakiin qablaakirkii kasradii ay joogto aan ku darayna qablaakirka kasradeed waa la hayaa laakiin miimta awelkeedaa ka maqan waxay yidhaahdeen acshabalmakaanu makaankii waa caws bixiye caws badanuu yeesha acshabalmakaanu acshaba maxaa laga rabay sinfaacilka muxshib soo lagama rabin ma dhihina fowa caashibuna yidhahd faacilun ay ku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 dhihi jireen soomaalida wiilkiyaa sin dheereey maanaa labaatankii ku dhowaaday wey xoogaa waa koray wiilkiyaa sin dheereeyey sababto anu sinta dheer meesha laga keen maaha laakiin saasay culimmadu noogu tarjameen waa sin dheereey laakiin macnaha waxaa loola jeedaa xoogaa waa weynaaday wey waa koray waa koray waa weynaaday wiilkii xoogaa qaarkood waxay leeyihin shuraaxda labaatankiyuu ku dhowaaday wa ayfaca alghulaamu ayfac waa rubaaci ayfac markii la yidhi maxaa la rabay sinfaacilka muuficun aa la rabay soo maahan lama dhihina waxaa la yidhi fahuwa yaaficun fahuwa yaaficun ah, fahuwa yaaficun aynaca himaaru mirihiyaa bislaaday aynaca himaaru aynaca ah.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 shantooda waxay tahay laba wejay ka shaadoobeen wa minhaa maashada min wejayni keliya keliya intaas ku calaamadayso wa minhaa maa shada min wajhayni shantii cadyada rajulu fa huwa cudyuudun madan soo qaadan cadyada rajulu ninkiiyo xadae cinda aljimaac fa huwa cudyuudun hadda fiiri awalkana miimgodan male qablaaqri kasirsanna ma leh cudyuud fiiri soo ma jeedid ihbayakha sabiyu carruurkiiyaa naaxay oo buurnaaday fa huwa habayakhun fiiri habayaqun awalkana miimkoodana ma taalo qabla aqrikana kasra ma taallo id lamasa laylu habeenkiiyaa mugdi noqday gudcuruu noqday waa madoobaaday fa huwa dulaamasun dulaamasun waa mid mugdi ah dulaamasun awalka miimkoodana ma taalo qabla aqrina ma kasirsana xataa nusqadeenna waa tii qaldayday qaar ka midu dulaamisun ay dhigaydo warfadxa ku qora waani ina idhi dulaamasun kaltaba waa hogaamiyey fahuwa kaltabaanu iiri kaltabaanu ah, waa mid hogaamiyaa kaltabaanu kaltabaan awalka mimkooda miya taalla qablaaakri miyaa kasirsan isow jajal baciiru neefkii geel waa naaxay waa cayilay wey fahuwa casow jaj shanti ma lahayaa waa la hayaa cudyuudun habayaqun dulaamasun kaltabaanun macasowjajun weji laymow bismi faacili kayri di alaaati saddexda kii u saaxiibkaa kayrkiis isim faacilkiisa la imow wasna almudaarici calaa wasni lmudaarici kula imow laakiin loo noqoya jucila miimun miimaa la yeelay miimkoo tudamu la godaya awalan awala smi lfaacil ism faacilka awalkiisa miim godanaa la yeelay marka qabl aakhirka waa la kasrinaa waa annaga ku darnaye aawaalkay ku taallaa halkaana laga qaadaa fiiri wa in maa qabla aakhirihi wain tafiiri wa in fataxta dheh wa in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 la karaameeyey yukramu waa la karaamaynaa fahuwa mukramu qabla akrabka keliya ka fadhi unduliqa waa lala tegey de unduliqa bihi waa lala tegey yundalaqu bihi waa lala tegaa fahuwa mundalaqun bihi aa mid lala tegaa waa laasima jaamijhuul ku dar unaa faacil ka dhig soo ma jeedid ustukrija waa lala baxaa yustakraju fa huwa mustakraju laakiin intaas waa fududahay waana lagu fahmi karaa waxaa kuugu jira keliya fatxada qablal aakhirkaa sidii isim faacilka aad ku soo ogaatoo kale maray muqadaro noqoneen ima lilidqaami wa ima liliclaali intii noqon intii u marsi sidaas darteed muctalulcaynka iyo mudaacafka labadaas oo khayru ulaaiga eh, maranay isfaacilka ismafcuulku hal weysin ku imaanaya taqdiirtay ku kala duwan oo mukhtaar ism waa noqon karaa ism mafcuulna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 qofkaan haddee ha u qaadan qof caadi waa mutacallim eh, mutacallim duyaa saaka ajrumiga loo bilaabay ama xisaabtiya saaka loo bilaabay muxuu haya ah. mutacallim mogta haddaad tidhi keliya waxaa shay inuu hadda wax bilaabay oo uu tacliim ku jiro laakiin inuu oqoon leeyahay ma tusaydo mogta ah.